بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii buluuq اlmaraam baabu اlmasxi cala اlkhufayn waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa baab looga hadli doono masaxa iyo masaxitaanka khufaynka dushiisa la masaxo almasx cala alkhufayn khufaynku waa kabaha la qaato ee buudka oo kale ah waa wax allaala wixii marka inta lugta la geliya ilaa anqowga markaa qariya sidaa darteed buu axkaam leeyahayoo qofka musaafirka ah ee socotada ahna wakhti baa loogu talagalay ka muqiimka ah ee gurigiisa joogana xilli baa loogu talagalay xilli baa loogu talagalay waxa kale oo jirta shuruudooyin markaa lagu masaxo can ilmugiirati bni shucba radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annebiy nebiga micigiisa ayaan ahaa sala allahu calayhi wasalam fatawada waa weyse qaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam fa ahwaytu anigana waxaan u hoobtay buu yidhi lianzica inaan ka siibo khufayhi khufaynkiisa inaan ka bixiyo labadiisa kabood ee buudka ah inaan markaa ka bixiyo faqaala wuxuu ii yidhi dachumaa ka tag daa dhaaf ayuu yidhi fa innii anigu adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratay ayagoo daahir ah ayaan gashtay famasaxa calayhimaa dushooda ayuu markaa nebigu masaxay muttafaqun calayh muqiir ibnu shucba nebigu safar la ahaa nebigaa qadaa'ulxaajo gutay mar allaala markuu ka soo noqday ayuu biyaha waysaqaadkaa ugu shushubaayey xibnihii oo dhan markuu soo dhaqay oo lugaha u dhiman yihiin muqiiro wuxuu u hoobtay inuu kabaha ka bixiyo nebiga sala allahu calayh wasalam oo si inta kabaha looga bixiyo kadibna uu lugaha u dhaqo kuntu waxaan ahaa buu yidhi maca annebiy nebiga la jirhkiisii micigiisa sala allahu calayhi wasalam fatawada'a nebigu waa weyse qaatay fa ahwaytu lianzica khufay markii lugaha uu soo gaaray ayaan hoobtay anigana oo waxaan aaday inaan kobaha ka bixiyo rasuulka sala allahu calayh wasalam ee khufaynka ah faqaala dachahumaa daa buu ii yidhi ha bixinin sidooda u dhaaf fa innii adkhaltuhumaa markii aan geshanayay kobahan khufaynka ah daahir baan ahaayo luguhu daahir bay markaa ahaayeen fa fainii adqaltuhuma waan geliyey daahiratayn famasaxa calayhima dushooda ayuu markaa nebigu masaxay muttafaqun calayh wailaa arbacati arbacadii waxaa u sugnaa canhu xaggiisa ila anasaa'i nisaa'i maahane ilaa saddexda kale macnaha afartii oo aan nisaai ku jirin anna annabiya sala allahu calayhi wasalam masaxa wuxuu masaxay acla alkhufi khufka meeshiisa kore iyo wa asfala-u wa fii isnaadihi dacfun sanadkiisana dacfi baa ku jira waayo axaadiista saxiixa ah sida nebiga ka sugnaatay siduu asagu amray kulli waxaa la masaxayaa xagga kore waxaa la masaxayaa meesha kore hoos markaa ma jirto laakiin wuxuu ku tilmaamay xadiisku daciif ana alnabiya sala allahu calayh wasalam masaxa acla alkhufi qofka meeshiisa kore iyo wa asfalahu meeshiisa hoose ayuu nebigu masaxay wa fii isnaadihi dacfun baa ku sugan xataa xadiidka soo socdana wuxuu tilmaamayaa inuu arrintaa ka hor imaanayo wa can caliy radia allaahu canhu qaala cali wuxuu yidhi low kaana diinu diinku hadduu ahaan lahaa bira'yi maskax ra'yi iyo caqli hadduu ahaan lahaa lakaana asfalu اlkhufi khufka meeshiisa hoosaa ahaan lahayd awlaa mid kaga awliyaysanoo kaga habboon bilmasxi masixitaanka min aclaahu meesha sare hoos ayaa fiicnaan lahayd oo owla ah haddii diinku ra'yi ahaan lahaa laakiin diinku ra'yi ma ahee waa itibaac iyo waa wuxuu ilaahay sharciyeeyey waa wuxuu rasuulku ummadda soo gaarsiiyey waqad ra'aytu rasuula اllaahi rasuulkii allaan arkay sala اllahu calayh wasalam yamsaxu asagoo masaxaya calaa daahiri khufayhi khufaynka daahirkoodii meeshooda kore akhrajahu abu daawud baa xadiiska wariyey biisnaadin xasani sanad xasana ayuu markaa ku wariyo xadiidku waxa uu tilmaamayaa balse saxiix ahaanna waaba la gaarsiiyaaye wuxuu tilmaamayaa diinku inuusan ra'yi ahayn maskaxdayda saanay ahayd iyo saan ma fiicna kan haddii saa la yeeli lahaa saasay a'an lahayd dadaa diinka iyo sharciga maskaxdooda u bandhiga haddii maskaxdoodii ra'yigoodii caqligooda uu qaadan waayena naskaasoo dhan markaa ka taga xaqiiqda marka la fiiriyo wasaqda meesha lagula socdo waa meesha hoose in la tirtiro oo la masaxo hoos baa habboon oo awlo ah waa maskaxdeenna marka la fiiriyo waa maskaxdeenna gaaban marka la fiiriya amaa xikmad ka xeel saraysaa jirta ilaahay subxaana wa tacaala asagaa wax allaala wuxuu doono xugmiya xakiimna ah xikmaddana wax ku salleeya saa darteed bani aadamka caqligooda haddaan diin lagu hagin dhibaato ayuu ummadda gaarsiiyaa waayo dadka waatuu ilaahay tilmaamay dadka dhammaan haddii ay raaci lahaayeen ama dadku ay raaci lahaayeen akar man fil ardi dadka waa dhumi lahaayeenba waayo ummadda badankooda waxay isku raacaan waxaan sharcigii diinka markaa waafaqsanayn low kaana addiinu bira'yi diinku hadduu ra'yi ahaan lahaa lakaana asfalu lkhofi qofka hoostiisii meesha hoosaa awlaa ka habboonaasho badnayd owla ka ahayd bilmasxi masaxitaanka haddii la yidhaahdo min aclaahu meesha kore ilaan wasaqda hoosa lagula socdaa oo dhulka marka la soconaayo waxaa lagu socdaa waa meesha hoose laakiin waqad ra'aytu waan arkay rasuul allaahi rasuulkii alle oo yamsaxu calaa daahiri khufayhi khufaynkiisa daahirkooda markaa masaxhaya idan diinku ra'yi ma ahee waa itibaaci wuxuu nebigu keeno maskaxdiinna haddiidda ama ha yeeshee qaata wax allaalla wixii sharcadu ay tilmaamto akhrajahu abu daawud baa xadiiska soo saaray biisnaadin xasanin wa can safwaan bin casaalin radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ya'murunaa midna fara idaa kunnaa marka aan nahay safran safar haddaan nahay allaa nanzica inaanan bixin oo aan siibin khifaafana khufafyaalkeenna alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walaayaaliyahunna habeenadooda saddex maalmood iyo habeenadooda inaanan qofka iska siibin oo kabaha ah qofka ay noogu jiraanoon dusha ka masaxno ayaa nala amri jiray haddii aan nahay musaafiriin waayo ilaa min janaabatin janaabo ma ahani laakiin hadday janaabo ku asiibto kor la masaxi maaye waa la bixinayaa waa la siibayaa waa qubaysanayaa waa weysaysanayaa waa gashanayaa markaasuu haddana masaxayaa ilaa min janaabatin janaaba xaggeeda maahane walaakin min gaa'itin saxaro wa bawlin iyo kaadi iyo wa nawmin hurdada intaba umaanan siibi jirin oo inaanan u siibin akhrajahu annasaa'i ayaa xadiidka wariyo soo saariya watirmidiy walaf lafdigana lahu tirmidi baa iska leh wabnu khusayma wasaxahaa wasaxaxaahu wasaxaxaahu way saxiixiyeen macnaha tirmidi ibnu khusaymada labaduba xadiisku saxiix waaye ay markaa yidhaahdeen oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa xadiis dheer qayb ka mid ah khaasatan qaybka dadka musaafiriinta xukun ahaan ay u qaadanayaan masixitaanka khufaynkuu tilmaamaya ama dadka muqiimiintaa ah gadaal buu noogu keeni doonaa safaan ibnu casaal safar bay ku jireen intaa kabacdi bacdi dhowr su'aalood baa la weydi ayay rasuulku weydiiyey ka gadaal nin u yimid ee uu u sheegayay arrintaabuu u tilmaamayaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunaa midna nafaraa idaa kunnaa safaran haddaan safar nahay haddaan nahay dad safar ahoo safar markaa ku jira oo musaafiriin aan nahay an laa nanzica inaanan usii inaanan siibin khifaafana kabaheenna khufay khifaafka ahee buudkaa alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda haddaad musaafir tahay oo saddex maalmood iyo habeenadoodu ay kuu dhammaato khalaas waa dhammaaday masixitaankii waa inaad intaad dib u bixiso aad dib markaa u weysaysataa ilaa min janaabatin janaabo mooyaane laakiin janaaba xataa haddaysan saddex maalmood ka soo wareeganin oo maanta ay kow kuu tahoy janaabo ku asiibto waa la bixinayaa janaabo maahane walaakin min qaa'iطin saxaro iyo wa bawlin kaadi iyo wa nawmin urdo eddexdaa waxyaabood wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha wisqaadka jebiya inay yihiin akhrajahu annisaa'iyun baa soo saaray annasaa'i baa soo saarayay tirmidi tirmidi lafdi asagaa iska leh ibnu khusaymana xadiisku uu soo bixiyey labadooduna markaa way saxiix yeeleen hordada iyo bowlka iyo qaa'idka inta waxay ka mid yihiin waxyaabaha waysaqaad ka jebiya waysaqaadkay markaa jebinayaan laakiin qufaynka loo bixin maayo sababtu waxay tahay wax qubays waajibiya ma aha waysaqaad keliya qofka looga baahan yahay markuu waysaqaatana dushun buu ka masaxayaa janaabase hadday timaada markaa waa la siibayaa iyo wixii qubays waajibiya wa can cali bni abi aalibin radia allaahu canhu qaal cali wuxuu yidhi jacala annabiyu nebigu wuxuu u yeelay sala allahu calayh wasalam alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda lilmusaafiri musaafirkaa loo sameeyey musaafirkaa loo yeelay wa yowman maalin iyo walaylatan habeenna lilmuqiimi ninka muqiimkaee xaafadiisa iyo magaaladiisa jooga yacnii fi lmasxi cala alkhufayn baa loola jeedaa masixitaanka qufaynka rasuulku wuxuu u yeelay inuu masixi karo qofka musaafirkaa saddex maalmood iyo habeenadooda afar labaatan sac waa habeen iyo maalinna qofka muqiimkaa loo ogol yahay asagu intaa kama badin karo amaa qofka musaafirkaa saddex maalmood iyo habeenadooda haddii qufaynku ay ugu jiraan horayna uu u geliyo asagoo weyse qaboo daahir ah intaa wixii ka dambeeya waa masaxayaa saddex maalmood iyo habeenadooda amaa qofka muqiimka ah guri jooga ah magaaladiisa joogaa asagana habeen iyo maalin baa loo sameeyey oo loo yeelay wa fi lmasxi cala اlkhufayni wa can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala jacala annabiyu nebigu wuxuu u yeelay sala allahu calayh wasalam alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaalayaahunna habeenadooda lilmusaafiri qofka musaafirkee socotada ah wa yowman iyo walaylatanna lilmuqiimi muqiimkaa loo sameeyey yacni fi lmasi cala alkhufayn akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyo soo saaray wa can hawbaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay ayaa diray sala allahu calayh wasalam sariyatan koox buu diray sariye iyo unug ayuu diray iyo koox fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi yacni alcanaa'imi cimaamadooyinka dushooda iyo watasaakhiin yacni alkhifaaf tasaakhiinkana waa qufafka casaa'ibtana waa camaamada camaamadaya maryaha madaxa la saarto rawaahu axmed wa abu daawuud wasaxaxahu alxaakimu xaakimna uu saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa qufaynkoo la masaxo sida baabka aan markaa ku jirno xeebna horay baan u soo marnayo qofku haddii weliba dhul qabow uu joogo qufaynka inta badan waa laga qaataa cimaamadahana markaa uu ku duuban yahay taana darar iyo dhibaato uu ka baqaya ama uusan rabinba inuu markaa qaado wuxuu tilmaamayaa dusheeda inuu masaxo waxaan horay u soo tilmaanay fooddiiyo nebiga inuu naasiyadana masaxay cimaamadda korkeeda labadana isku daray intana waxaa la tilmaamaya oo rasuulku uu amray dadka inay casaa'ibta waa camaamadahe dushooday markaa masaxaan xataa ma uusan ugu darin inay fooddii naasyada markaa ku daraan taana waa la tilmaami karaa oo waa la samayn karaa labadanna waa laisku dari karaa amaa foodda keliya markaa karaahiyoon wanaagsanayn rasuulku koox buu diray sala allahu calayhi wasalam iyo ciidan ayuu markaa diray faamarahum wuxuu amray an yamsaxu inay masaxaan cala alcasaa'ibi yacni alcamaa'ima camaa'imta inay markaa masaxaan camaamadaha inay masaxaan dushooda taasuu markaa rasuulku amra waa markay weyse qaadanayaan iyo watasakhiina yacnii alkhifaaf khufuufinkana iyo kabaha qofkana inay markaa masaxaan waa marka intay weysadu ka jabto ay markaa doonaan inay markaa weyse qaataan rawaahu axmed wa abu daawuud saxaxahu alxaakim wa can cumar mawquufan wa can anas marfuucan cumar wuxuu ku wariyey isagoo mawquuf ahoo mawquuf buu cumar ku yahoo waa wixii saxaabiga markaa ku eg waa nebiga loo rafacin marfuuc marka la yidhaahdana waa mar allaala marka nebiga loo rafaaco anasna marfuuc buu ku yahoo idaa tawada'a axadukum axadkiin haddii uu weyse qaato oo walabisa uu xirto ee markaa uu gashto qufayhi qufaynkiisa falyamsax ha masaxa calayhimaa korkooda dusha uun ha ka masaxo walyusalli fiihima hana ku tukado walaa yakhlacahumaa yuusan bixini inshaa haddii uu doono marka waajib ma ahani qof allaalla qofkii doono waaye laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam xaaladaa hadduu qof ku sameeyo oo waxay diintu markaa qabto in shaaa ilaa min janaabatin janaaba maahane akhrajahu aلطaaruqni wاlxaakimu wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay xaakim xadiidka oo wuxuu tilmaamayaa marka qufaynka la masaxaayo waxaa shardiga qofku asagoo weyse qaba oo markaa weysaystay inuu kabii qofkaa gashto laakiin adigoon weyse qabin haddii aad gashato markaa ma masaxaysid oo cadmaseexitaankuu ku imaanayaa marka horeegoo daahira lugahaaga inaad geliso sida hadda aan soo marnay muqiire markuu u hoobtay inuu nebigu ka bixiyo qufaynkana wuxuu yidhi dhaaf aniga ayagoo daahira aan gashtay markaan gashanaya daahir baan ahaa oo waan weyse qabay xadiidkaasuu nebigu tilmaamaya idaa tawada'a axadukum axadkiin haddii uu weysaysto oo walabisa khufayhi uu xirta khufaynkii waa kobihiis labadiisii kob ee khufaynkaa ah. falyamsax calayhime dushooda ha masaxo waa markii intay weysadu ka jabto markaa uu doonay inuu weyse qaato waliyusalli hana ku tukada fiihimaa gudahooda ayagoo kugu jiraad markaa tukanaysaa walaa yakhlacahuma yuusan bixini yuusan siibin in shaaa hadduu doono haddaad doonto ha kuugu jiraano oo ku tuka ilaa min janaabatin janaabo mooyaane amaa hadday janaabo timaado hal maalin iyo lababa ha ka soo wareegtee qofku waa bixinayaa waa qubaysanayaa intaa kadib ayuu haddana wuxuu samaynayaa inuu dib u xirto wa can abi bakrata radia allahu canhu can innabiyi sala اllahu calayhi wasalam annahu rasuulku annahu nebigu rakhasa wuxuu u baneeyey lilmusaafiri qofka musaafirkaa wuxuu u ruqsiyeeyey alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda saddex maalmood iyo habeenadooda oo ishaystaa waa saddex maalmood oo kaamil ah habeenadooduna ay markaa la socdaane ninka musaafirka ah iyo qofka safarka ku jira yuu nebigu ruqso u siiyey waa inuu kubaha masaxo walilmuqiimi qofka muqiimka ah muqiimka waa qofkan musaafirka ahayn muqiimka ah ee beledkiisa ku neg ee markaa joogana yowman iyo walaylatan habeen iyo maalin iyo habeen maalin iyo habeen buu rasuulku u banneeyey waa goormee idaa tatahara wa hadduu tahaaro qaato falabisa uu xirta markaa khufayhi qufaynkiisa waa mar allaala markii asagoo tahaaro qaba oo weyse qaba oo weysaystay oo markaa labistay kobihiisii anymsaxa buu rasuulku u ruqsiyeeyey inuu masaxo calayhimaa korkooda akhrajahu daaraqudni baa wariyey wasaxaxahu ibnu khusaymana xadiisku uu saxiix yeelay asaguna wuxuu tilmaamayaa qoybabkii aan soo marnay ama arrimihii aan soo marnay qayb ka mid ah inuu rasuulka ruksa u siiyey waa loo oggolaaday qasab maahe haddaad doonto waad iska bixin kartaa adoo wataa habaad doonto waad rabnayn kartaa oo waad dul masixi kartaa rasuulka rukso ahaan ayuu u siiye bacdamaa qofkan musaafirka ah tacab iyo shiddo iyo dhibaato uu marayo sida salaadaba loogu ruqsiyeeyey inuu jamciyo rukso loogu siiyey inuu gobol ka mida gaabiyo xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan diinta islaamkaa samxada iyo naxariistay markaa leedahay rasuulka rukso ayuu u siiye wuxuu u ruqseeyey qofka musaafirkaa saddex maalmood iyo habeenadooda muqiimka xaafad jooga ahna maalin iyo habeen waa bishardi idaa tadahara oo falabisa qufay waa mar allaala markuu intuu weyse qaato uu isdahiriyo kadibna uu qufaynkii markaa xirto anyamsaxa inuu masaxa calayhimaa korkooda wa can ubay bni cimaara radia allahu canh annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay yaa rasuula allahi rasuulkii allow amasaxu cala alkhufayn ma masaxaygaa buu yidhi amasaxu amsaxu dheh ma masaxaa cala alkhufayni khufaynka dushooda qaala nacam haa buu dhahay nebiga qaala yowman maalina qaala nacam haa buu dhahay nebiga wa yowmayn laba maalinna qaala nacam buu dhahay nebiga qaala waalaaa saddexna qaala nacam wamaa shi'ti intaad doonto akhrajaw awdood baa soo saaray wa qaala laysa biqawiy qawi ma ahan buu yihi xadiisku qawi ma ahan hadduu yihi daciif waay waayo wuxuu in badan ka hor imaanayaa wamaa shi'tada maba jirtee saddex maalmood ayaa qofka musaafirkana loo ogolaaday qofka muqiimka ah saan soo tilmaanayna oo nebigu caddeeyey yoom waley saa darteed ninkan markuu rasuulka u yimid ubay ibn bin cimaara la dhaho wuxuu rasuulku su'aalay baa la yidhi su'aal oo wuxuu yidhi amsaxu ma masaxayaa rasuulkii allah oo ma masixi karaa cala alkhufayn khufaynka dushooda macnaha masax guud buu weydiiyey qaala nacam buu yidhi nebiga haa qaala yowman ma maalin ba qaala nacam qaala wa yowmayn laba maalinna qaala nacam qaala waalalaadatu saddexna qaala nacam inta axaadiista saxiixaan ku soo marnay wamaa shi'ta iyo waxaad doonto abu daawuud wuxuu yidhi xadiisku ma ahan mid xoog leh xadiisku daciif waaye baabu nawaaqid alwuduu wayseqaadka waxyaabaha buriya waxyaabaha wayseqaadka jebiya oo buriyo waaye can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaal anas wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisu waxay ahaayeen calaa cahdihi zamankiisa wakhtigiisa yantadiruuna kuwa suga alcishaa'a salaada cishaha salaadda cisho ayay sugi jireen xataa intii takhfiqa ay ka dhacdo ru'uusu madaxyaalkooda ilaa ay ka babatay hoos u soo dhacdo macnaha qofku markuu lulmoonayo hurdoonayo madaxiisaas u leeyahay mar walba ilaa madaxii uu saa markaa noqda madaxooda umma yusalluuna kadibna way tukanayeen walaa yatawada'uuna mana wayse qaadanaynin mana aysan wayse qaadanayn akhrajahu abu daawuud wasaxaxahu ataaruqudniidu xadiiska saxiix yeelay wa asluhu fii muslim xadiiska asalkiisana muslim buu markaa ahaaday saxaabadu ma aysan ka suuli jirin inay fadhiyaan masaajidka oo ay salaadda cishaa sugayeen way ku dhex hurdoonayeen ayagoo fadhiyo ayay markaa hurdayeen madaxoodaa mararka gobol ka mida hoos u raaracayeen markuu rasuulku u yimaadana intay istaagaan bay salaadda tukanayeen walaa yatawada'uuna mana aysan weyse qaadanin muxuu tilmaamayaa xadiidka wuxuu tilmaamayaa baa layidhi bacdamaanu ku jirna nawaaqid alwuduuq waxyaabaha waysqaad ka jebiya hurdadana horay aan u soo tilmaannay qayb ka midana noo imaan doonta ee xadiidkii hadda aan soo marnay uu ahaa ilaa jan ilaa mataqaanaa walaakiin qaa'id iyo bowl iyo nowm intaba uma siibi macnaha uma bixin jirin macnaa hurdada noocaas ah waxay kaga duwan tahay midaana la leeyahay qofku haddii asagoo fadhiya uu markaa hurdo mutamakin uu markaa yahay oo salkiisii diradiisu ay dhulka yaalaan oysan in badan suuragal ahayn inay wax ka soo baxaan hurdada noocaas ah inaysan waysqaadku markaa jabinaynin inaysan markaa waysqaadku jebinayn amaa fadhi keliya hadallo badan baa noo imaan doonaa fadhi keliya oo qofku uu fadhiisto fadhi ka hurdo ma ah fuqada gobol ka mida baa tilmaantay waa bishardi qofkani inuu xaqiiqa heli karo iyo inuusan heli karin inay wax ka soo baxeen oo waysada jebiyaa in kale ama fadhi ha ku hurdee yidhaahdee ama dhinac dhinac ha u jiifto axaadiid waxaa noo imaan doonta qofka wiise qaadanaya waa qofka dhinac dhinac u jiiftaa sababtu waxay tahay amni ma qaba ninka noocaas ah inay wax ka soo baxaanna waa loogu rajo badan yahay ama intuu fadhi intamakinoo salka uu ku hayo ay sidaa markaa tahay markaa wisqaad ku maayo waayo asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalam xilligii rasuulka ah salaada ceshay sugayaan safafkay ku jiraan saasay u fadhiyaan saasay macnaha u hurdaayeen intaa ka bacdina marka uu yimaado nebiga wuu tujinayaa salaaday u istaagayaan walaa yatawada'uuna mana waysqaadanaynin marka inta badan fadhiga noocaas oo kale ah amni badan baa lagu qabaa waxaa la tilmaamayaa qaarkood inay khuurin jireenba qaarkood inay sidaa markaa ahaayeen marka ma weyse qaadanaynina markaa way tukanayeen wa can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi jaa'at faadimatu bintu abi xubaysh ayaa timid ila nebiy nebigay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tihi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayo innii anigu imra'atun naag baan nahay istuxaadu la shubo dhiigga lagu magacaabo dhiigga istixaadada iga socda waayo dhabar furanka ama dhiigga lagu magacaabo dhiig dareerka gabar istixaado qabtoo dhiig furan qabta ama dhiigga dhabar furanka la yidhaahdo ama dhiigga mataqaanaa istixaadada iska socdee aan ahayn midka xaydka falaa adhuru ma daahir noqonayo maba iga go-ahayo afa adacu salaata salaadda ma isaga tagaa salaadda ma iska dhaafaa bay ti rasuulka ilaahay qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya maya buu dhahay ha dhaafin inamaa dalika kaa cirqun waa xidid walaysa bixaydin xayd ma ahan faidaa aqbalad haddii soo qaabilo faidaa aqbalad xaydatu xaydatuki xaydkaaga fadaci salaa salaadda markaa ka tag xilliga dhiigga aada heli jirtay ama dhiigga caadada bisha xilliga uu kuu imaan jiray ilan dumarku aad bay u garanayaan xilliga dhiigga uu u yimaado iyo xilliguu markaa ka go-aba saa darteed baa waxaa jirta xilli ay diyaargaroobaan oo alaabtii waxyaabihii loogu talagalay dhiigga waxaasoo dhan ay sii diyaarsadaan xilligaa haddii la gaaro buu yidhi nebiga fa idaa aqbalat xaydatu faddaci salaa salaadda markaa ka tag wa idaa adabaat hadduu dibjeediyo ee uu kaa taga xaggaagana faqasilii dhaq cankii xaggaaga addamma dhiiga uma salli ka bacdina ku tuka buu dhahay nebiga muttafaqu calayh walilbukhaariyi waxaa u sugnaa uma tawaday u weyse qaado likulli salaatin salaad kasta salaad walba u weyse qaado wa ashaara muslim muslim wuxuu ishaaray muslim wuxuu tilmaamay ilaa annahu xadafahaa camdan wuxuu ishaaray inuu uga gooyey mataqaanaa camdi ogaal inuu saa markaa uga tegay intaa sidaa darteed ayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa dhiigga istaxaabada lagu magacaabo waana noo imaan doonaa baab dhan oo xaydka looga hadli doonee inuu ka mid inuusan la mid ahayn dhiigga xaydka dhiigga istixaadada lagu magacaabo dhiigga weysadu waa jebiyaa laakiin salaada looga tegi maayo gabadho way tukanaysaa faadima binti abi xubaysh rasuulkay u timid jaa'at faadimatu caaisha hadlaysaa caaisha waxay tidhi jaa'at faadimatu faadimaa timid faadimade waa bintu abi xubaysh abi xubaysh gabadhiisa ilaa rasuulillaahi rasuulka allay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ini imra'atun istuxaadu gabar la shubaan ahay bay tidhi gabar dhiig furan ka qabta ee dhiigga aanba ka istaagin ee markaa ka socda falaa ahuru maba iga go'aba daahir kama noqda dhiigga maxaan sameeyaa afa adacu salaata salaadda ma isaga tagaa rasuulka ilaahayo ma iska dhaafaa dhiiggaasaasaa iiga socdaa mana iga joogsadee qaala laa maya buu dhahay nebiga sal allau calah wasalam gabar baa noo imaan doonta toddoba sano uu ka socon doono dhiigga istixaadada ee inta masaajidka salaad ku tukataa hoosteedii lugaheeda inta u dhacaysa baaf markaa loo dhigo salaad inay markaa ku tukanayso sidaa darteed buu rasuulku dhahay maya waa cirqi waa xidid xidid caadi la yidhaahdaa jira oo farjiga meesha ugu sokeeya ee mtaqaanaa dumarka farjigooda ku yaala shaydaanka rugdiya oo haraati buu ku dhuftaa kaasaa marka dhiigga soo daaya intaa wuxuu rabaa gabadh inuu cibaadada uga cayaaro cibaadada uga dheelo saa darteed waa xidid ay walaysad bixayd xayd maahan buu dhahay nebiga sal alla alah wasalam dhiiggii xaydka ee loogu talagalay in salaada loogu tag looga taga ma aha kaa fa idaa aqbalad xaydatuki hadduu ku soo qaabilo macnaha uu kuu yimaado xaydkaagii markaa salaada ka tag xilligii dhiigga caadada aada heli jirtay marka la gaaro ila dhiiggan talantaalibu u socdaa xilli ku fiiri oo wakhtigii aad heli jirtay marka la gaadho salaadda jooji ilaa waxaad salaadda joojisaa xilligii uu kaa go'i jiray markaa kadib asoosidiisaad qubaysanaysaa tahaaraad la imaanaysaa salaaddana waa tukanaysaa asoo istaxaabadooy markaa kaa socdo saasay markaa yeelaysaa salaad kastana way u weyse qaadanaysaa fa idaa aqbalad xaydatuki fadaci salaa salaada ka tag waidaa adbarat haddii ay uu kaa dib jeediyo hadduu tago ee xilligii xaydka kuu imaan jiray uu dib jeediyo la dhaafana faqsilii canki dam xaggaaga dhiigga ka dhaq umma sal ka bacdina tuko muttafaqun calayh taa waxaa wax ku xukminaya waa gabdhaha yaqaanaa xilliga dhiigga uu ku dhici jiray iyo xilliguu ka go'i jiray haddii midab la fiiriyo kalar baa jira waxaa ladnooda kamid kamida dhacday inuu kalarku isbedelo waayo waxaa noo imaan doontaa mase axaadiisu ay tilmaameen dhiigga xaydku waa dhiig madoow madowgaasaa lagu yaqaanaa dhiigga kaa socda hadduu madow yahay salaada ka tag hadduu isbeddelo oo kalar kale uu yimaadana qubayso ee salaada la imow ee markaa tuko kuwaana waxaa wax ku xukminaya gabdhaha istixaadada ah ee dhiiggoodu kalarka kala duwan markaa noqdaa intuu noocaa yahayna waa xayd markuu isbedelana istixaaday ku tilmaamaysaa yaa soo haray gabar bilow ah bilowgeediiba istixaadu ku bilowdabay dhiiggii xaydka amase maba taqaano midabna ma taqaano maalmana ma taqaano waa iska socotaa taasoo kale maxaa lagu samaynayaa taasoo kale waxaa la fiirinayaa sida cadacbiga iyo caadada markaa ay tahay lix maalmood ama toddoba maalmood ilan dhiiggeenu mar kasta waa socdaa bil walba lix maalmood oo ka mid ah ama toddoba maalmood ayay iska dhigaysaa gabar xayd qabtaa oo ay salaada iyo soonka ka tegaysaa inta maalmood ee soo hartay toddobaiyo labaatan maalmood ama lix iyo labaatanka maalmood ee ka soo hartayna asagoo socda waxay ictibaarinaysaa inay daahir markaa tahay saddexdaasay gabdho u qaybsamayaan haddii dhiigiistaxaadluu markaa u yimaado walilbukhaari uma intaa ka bacdi tanطa'i likulli salaa salaad kasta uu weyse qaado intaa waxay tilmaamaysaa inaysan weyse u dhowrnaanaynin mar walbana loo baahan yahay inuu weyse qaadato wa ashaara muslim ilaa ana xadafaha inuu uga gooya camdan wa can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu dhahay cali rajula nin madaa madi badan biyaha madida la yidhaahdaa aad iigu badnayd fa amartu miqdaad ibnu اlأswad ayaan amray an yas'ala الnebiy inuu nebigu soo su'aalo inuu intuu rasuulku u tago ii soo weydiiyo fasa'alahu wou soo weydiiye asagiina faqaala rasuulku wuxuu yidhi fiihi اlwuduu waysaqaad baa ahaaday medidaa qof allaala qofkay ka timaado xukunkiisu waa waysaqaad oo waysqaadkay jebisaa muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari bukhaari ayaa lafdigaana iska leh xadiidku wuxuu tilmaamayaa biyaha medida lagu magacaabo biyaha noocaasa lagama qubaysto laakiin waa laga weysaysanayaa inay najaaso yihiin bay markaa tilmaamayaan marada meeshay gaartana waa la dhaqayaa axaadiistii garwaadaha gobol ka mid waxay yidhaahdeen aqsil dakaraka dakarkaaga dhaqo tawada wayse qaado cali wuxuu ahaa nin eh, eh, biyaha madida la yidhaahday aada ugu badan yihiin mar kasta waa qubaysan jiray mar walba waa qubaysanayaa ilaa jirkiisu bararay cali radia allahu canhu waa dhibtooday dhallinyaraday aad ugu badan yihiin baa la yidhaahdaa biyaha nadida ah inta badan waxay yimaadaan qofku markuu tafkiir sameeyo ee uu ka fekero jama jimaacii wixii markaa la mid ah markaa dumar la falo ciyaarta way yimaadaan arrimooyin noocaasay markaa ku yimaadaano waxaa lagu magacaabaa biyo aan la dareemin soo bixitaankooda way jiijiidmaan sidaa darteed baa biyaha noocaas ah cali wuxuu yidhi way igu badnaayeen waxaan amray miqdaad ibnu aswad inuu nebiga iisoo su'aalo muxuu asaga u weydiin waaye cali radia allaahu canhu riwaayadaha qaar buu ku caddeeyo wuxuu yidhi limakaani ibnati gabadhiisa booska ay xaggayga ka taagan tahay nebiga gabadhiisi buu qabaa sal alla alayh wasalam marka reer xididkuna ma wanaagsana inta badan afaaraha noocaasi looga sheekeeya saasaa yeelay waxaasa iga yimaadiy intaasaa iga bacday waa waa laga fiican yahay maca daalika cali wuxuu yidhi saa darteed bacdamaa nebiga booska gabadhiisa agtayda ay ka taagan tahay ayaan miqdaad u amray inuu ii soo weydiiyo miqdaad wuu baxay nebigu soo weydiiyey sal alla alayh wasalam weyseqaad baa ahaaday baa la yidhi waa ka weyse qaadanayaa maradu meeshay gaarta waa la dhaqayaa jasadkaaga iyo meeshii ka gaaraan waad dhaqaysaa laakiin laga qubaysan maayo saddex ilaa afar waxyaabood baa dakarka ka soo baxa waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu horeeya ka soo baxa waa kaadida waa najaas ayada xukunkeedu waan soo marnay waana aragnay biyaha ka yimaada waxaa ka mid a midda meesha noogu qoran madaa biyaha madida la yidhaahday hadda aan soo tilmaannay xukunkeedu ayadu waa sidaasoo waysaqaad un baa looga baahan yahay qofka waxaa looga baahan yahay inuu iska dhaqo waxaa looga baahan yahay inuu ka weyse qaato lagama rabo qofka noocaas ah waxa lagu magacaabo qubays biyaha labaad ayaguna waxaa la yidhaahdaa waa manida caadigaan soo tilmaanay oo xisaanka markaa laga abuuro waxaanu soo tilmaanay waa laga qubaysanayaa qubays bay waajibiyaan ayaga oo qofku waa inuu ka qubaystaa marka daalika qofka noocaasay ka yimaadaan wuu qubaysanaya jimaac bay ku yimaadaan hadduu qofku galma sameeyo waxay kaloo ku yimaadaan qofku marka uu riyoodo asagana markaa wuu qubaysanayaa waa tii gabadhu ay tidhi rasuulkii allow raggu waxa ay arkaan oo kale haddaan riyo ku arko ma qubaysanayaa haa buu dhahay nebiga idaa ra'at ilmaa haddaad biyo aragto waa bishardi inuu qofku biyo arko haddaad ku riyooto adigoo howl ku jira laakiin wax qoyaan ah iyo wax biyaadan arkin laakiin aad hubto inaad shaqo qabatay riyada dhexdeeda laakiin maradii waa qalay wax kaa yimid ma laha ma qubaysanaysid haddii aad riyootaadan ogeyn xilli aad wax samaysay iyo xilli aad qabatay laakiin qoyaan uu yimaado oo aad aragta meeshiiyoo qoyan ama maradiiyoo qoyanna markaa qofku wuu qubaysanayaa waayo rasuulku wuxuu yidhi haa haddii aad balal iyo qoyaan aragto idaa ra'at ilmaa taasay markaa ku xidhan tahay ee kuma xidhna xale waan dhadhabay iyo xale waxaa ii timid hiblaayi iyo xale waxaasaan ku riyooday iyo keliya ma aha waa bishardi qofki inay qoyaa yimaadaan taa marka waa laga qubaysanayaa biyaha saddexaad wadi baa la yidhaahdaa biyaha noocaasi waa biyo cadoo adag inta badan kaadiday ka soo dabamaraan way yimaadaan dadka gobol ka mid way uga soo hormaraan taana ayaduna waa laga laga qubaysan maayee ayaduna waa najaasu isqaadkay jebis ayay jebisaa waxaa suuragal ah mararka gobol ka mida qofku inay u yimaadaan markuu wax culaysa qaadoo ka tan badan taana marka way jirtaa xaaladahaasaa marka loo kala xugmiyaa wa can caaishata radia allaahu canha ana الnabiya salى اllahu calayh wasalam qabbala wuxuu dhunkaday bacda nisaa'ihi naagiisa qayb ka mid ah uma kadibna kharaja ila asalaa salaada ayuu u baxay walam yatawada mana uusan weyse qaadanin sala allahu calayhi wasalam akhrajahu axmed axmed baa xadiiskaa wariyoo soo saaray wadacafahu albukhaariyu bukhaarina wuu daciifiyey wadacafahu albukhaariyu xadiidku wuxuu tilmaamayaa in caaisho ay leedahay rasuulka xaasaskiisa gobolkood ayuu markaa shumin jiray waxaa meesha joogay ibnu zubayr waa wiil ay habaryar u ahayde yaa kale buu yidhi adiga le waay naagta la sheegaye waayo caaisha ayadoo isma dhihin nebiga ay dhunkaday laakiin waxay tidhi qabala bacda nisaa'ihi naagiisa qayb ka mid ah ayuu nebigu dhunkaday bay tihi markaasuu yidhi mid kale mah adiga le adiga le wax nebigu saa u dhunkaday uma kharaja ila asalaa kadibna rasuulku salaaduu aaday walam yatawadda xadiidku wuxuu tilmaamayaa inta badanna aad iyo aad loogu xujaystaa naagta la qabo taabashadeeda inaysan wisqaadku markaa jebinin wax dhibaatana aysan markaa lahayn ilaa bishardi qofku inay meni ka timaado maahan ama taabasho uu taabtay iyo waxyaabo markaa la mid ah inaysan waysqaadku markaa jebinin way nebigu intuu dhukaday caaisha ee uu baxay uu salaaddiisii aaday ayuu markaa tukaday daaciga bukhaari uu tilmaamayna waxba u dhimi maaya baa la yidhi xadiidka oo waxay ahlucilmi dhammaan ku ijmaacina yidhaahdeen wax dhibaataa markaa kuma sugnaa sidaa darteed qofka muslimka ah waxaa in badan fiican inuu hawo kala fiirinin ilaan bacdamaa dood dheer ay ka taagan tahay ow laamastumu nisaa baa la yidhi ow laamastumu nisaa inta badan waxaa la yidhaahdaa amase saxiixa ugu fiican tafsiirkiisa inuu jimaacu markaa yahay waa galma saasaa markaa xaaladdu tahay markaa rasuulku salaadiisii buu aaday mana weyse qaadan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa wajada haddii uu helo axadukum midkiin fii batnihi calooshiisa dhexdeeda shay-an shay uu ka helo caloosh baa wareegatay suu u jooga baa wax iswadaba dabamareen oo fa ashkala calayhi dushiisa shakli ka galo uu ku kala shakliyo uu ku shakiyo akharaja minhu shay ma waxbaa xaggiisa ka soo baxay am laa mase maya qul buu maqla waxbaa is wareegsaday calooshii waa wareegatay ma huba inay wax ka soo baxeen inay habe iyo aryo gadaal ka soo baxday iyo in kale falaa yakhrujanna yuusan ka bixin yuusan ka bixin min almasjidi masaajidka yuusan ka bixin macnaa wayse kama jebin yuusan waysqaad aadin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo ow yejida riixan ama ur uu helo labadaa shakiga looga baxaa ilaa dhawaaqeeda inaad maqasho hawadaa gadaal ka imaanaysaa ilaa sawdkeeda uu ku soo gaaro amase urkeeda aad heshood xaqiiq u aragto inay weysadii kaa jabtay wax kaa yimideen akhraja muslim baa xadiidka soo saaro wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa shaki yaqiin baa looga baxaa shaki sidiisa wax laguma bineeyo yaqiinta lagu bineeyaa shaki yaqiin baa looga baxaa maxaa loola jeedaa dad badan baan fahamsanayn qofkoo iska fadhiya wuxuu leeyahay horta ma weyse qaba ani shaki yaqiina looga baxay waa baxayo isqaadkuu aadaya shaki yaqiin maba oga bixin shakiyaad qaadatay shaki yaqiin baa looga baxaa macnaheedu waxay tahay seed ahayd markii hore waan weyse qabay khalaas waxaa kale ma jira markii kugu dambaysay seed ahayd ma weyse qabin weysadaa shaki ah taabaa la tuuraya markii ugu horaysa waan weyse qabay weyse aantaa shaki ah weyse qabla'aantaa la tuurayaa shakiga xaniis waa sidaa macnaha rasuulku wuxuu leeyahy idaa wajada axadukum axadkiin hadduu ka helo fii batnihi calooshiisa shay-an shay oo fa ashkala calayhi korkiisa uu shakli noqdo uu ka kala dhex galmo uu ka dhex dheehmou ku shakiyo akharaja minhu inay ka soo bixeen xaggiisa shay-un shay hawo ah aarya ah am laa asmase maye oysan ka soo bixin falaa yakrujanna min almasjidi masaajidkaa ka bixin calooshaa iska qaylisaaye maanta laga inaad caano cabtay ama hilibgeeda aad ku qadaysay qaruriba iska leedahay marka bacdamay saa ay tahay waxba ha ka bixin buu rasuulku leeyahay falaa yakrujanna min almasjid masaajidka yuusan ka bixin macnaha yuu masaajidka ka bixin wayse yuusan aadin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo aw yajida riixan ama ur uu markaa helo akhrajahu muslim wa can talqi bni cali radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul qaala rajul dheh nin baa wuxuu yidhi masist waxaan taabtay dakarii dakarkayga waa xubinka taranka ow amase qaala wuxuu yidhi alrajulu yamusu dakarahu nin baa dakarkiisa taabanaya fi salaati salaada gudaheedee a calayhi wuduu wayse qaadmaya korkiisa faqaala nebiyu nebigu wuxuu dhahay laa maya innamaa huwa badcatu minka wacadkaa mid ah jasadkaaga sankaaga taabatay lamid dhegtaagoo taabatay ilaan badca minka waa cad gobol adikaa mid ah buu yidhi nebiga akhrajahu اkhams baa xadiis ka soo saartay waa saaxib ibnu xibbaan wa qaala ibnu lmadiniin wuxuu yidhi huwa axsanu min xadiiثi busra huwa xadiidkani axsan waaye mid ka fiican min xadiiثi busra asagaa ka rajaxsan buu ula jeedaa waa xadiiska noo soo socdaa xadiidka noo soo socda iyo midkani midkan ba axsan ah macnaha wuxuu tilmaamayaa inuu kala rajaxo wuxuu leeyahay xadiiska tilmaamaya in qof allaala qofka dakarkiisa taabtaa ha weyse qaato inuu xadiiskani dhaamo oo xadiidkani uu ka rajaxsan yahay taasuu ibnu madiinin tilmaamayaa laakiin saas ma ahane xadiidka ka soo socda ee basre ayaa ka axsansan macnaha asagana fiiri wa can busrata binti safwaan radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man massa dakarahu qofkii dakarkiisa taabtaa oo xubinkiisa tarankaa falyatawadda ha weyse qaato akhrajahu alkamsa wasaxaxahu tirmidiyu wa bnu xibbaan wa qaala albukhaari wuxuu yidhi huwa xadiidku asaxu shay waa shaykan ugu sicisan oo fii haada albaab baabkaa ku soo arooray baabkan ah in laga weyse qaadanayo taabashada dakerka ah waa midka noocaan ah amaa xadiidkaa hore ee tilmaamaya yidhi huwa axsan min xadiidi busra saa maahana waa xadiidkaa dambe ama wuxuu rajaxayaa ee uu leeyahay kaa midkaasaa ka rajaxsan midkaa laakiin haddii la yidhaahdo xadiisaskaa hadday oo kale noqdaan oo laba xadiisaan oo kale isugu yimaadaan haddii la helo mid inuu mid kala nasaqay taariikh iyo wuxuu ku nasaqiyey kii dembeeyey xaqiiq loo ahay waa mawduuc kale laakiin intaa nasaq iyo tarjiix la gaarin waxaa u fiican labada xadiis haddii la jamcin karo in la jamciya la yidhaahdaa saasaana markaa ugu fiicanoo waxaanu leenahay xadiidkaa hore ee nebiga inta ninka dikarkaygii baan taabtay ama nin baa dikarkiisii taabtee ma ways qaadanaya waa gobol ama cad adiga kaa mid ah maya buu nebigu tilmaamay waa qof allaala qofkii inta kama ay markaa uga dhacdo wasguntigii baa toosisanaysay oo kale amase mataqaanaa waxaad ugu tala gashay ma ahan arrimooyin fara badan oo noocaasa ah haddii ay jiraan wax dhibaataa markaa kuma sugnee waa cad iyo gobol adi markaa kaa mid ah amaa qofku haddii uu ugu talagalo galo sid an oo bareer ah uu u sameeyo ilaa lada iyad mataqaanaa uu dareemo waxyaabo noocaas oo kale ah xilliga noocaas hadday tahayna markaa wisqaadku markaa wuu ka ama haddii waxyaabo kale ay yihiin oo isagoo mataqaanaa uusan ku ciyaarin dad gool ka mida ah waa ku ciyaarada mar allaala marka xaalku uu saa ahayn dhib markaa kuma sugnaa amaa haddii qofku asagoo waxa maradii ay ka dhici rabtay qabsaday gacantiisay saa isaga gaartay mayay markaa leeyihiin marka qof allaala qofka dakarkiisa taabta falyatawada hawayse qaata rag iyo dumarna waa isku wada mid wa can caaisha radia allaahu canha anna rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man asaabahu qoft qofkay asiibto ay waxaa lagu magacaabo hunqaaco oo hunqaacay matala qof allaala qofkii ay asiibtaqay wax lagu magacaabo waa hunqaac ow amase rucaafu gor sangor haddii markaa asiibo waa dhiiga sanka markaa ka soo baxa aw qalasun ama qalas waa diliqi ama waxaa lagu magacaabaa daacamataga waa qofka noocaasoo kalaa aw madiyun ama madi falyansarif ha gadoomo falyatawada ha soo weyse qaato uma intaa kabacdina uma intaa kadib liyabni ha dhiso oo ha soo bilaabo liyabni dhe ha dhiso ha sii wato calaa salaatihi salaadiisa ha sii bineeyo macnaha saddex rakacadduu maraayay ee hal u dhineen hashiisa meeshaa ka sii wato wahuwa asagoo fii daalika xaaladdaa ku sugan laa yatakalamusa markaa hadlaynin akraju ibn maaja ba xadiiska soo saaray wadacafahu axmed iyo wakayrahuna way daciifiyeen waa suu tilmaamu xadiisku saa darteed wuxuu tilmaamayaa deliilna u noqon lahaa hadduu sugnaan lahaa intaa qof allaala qofkii ay ku timaado qayigu waa mataqaanaa hunqaaco waaye waa matag rucaafkuna waa gor qalaskuna waa diliq amase mataqaanaa daaca mataga medidana waa taan hadda soo marno biyaha medida ah falyansarif falyatawada ha baxo ha gadoomo salaadii ha ka baxo ha soo weyse qaato uma layabni ha dhisa calaa salaatihi salaadiisa sidaa u sii wato wahuwa fii dalika laa yatakalam asagoona markay hadlaynin laakiin xadiisku waa daciif wacan jaabir bni samura radia allaahu canhu ana rajula nin baa sa'ala اnebiy nebiga weydiiyey atawada'u ma ka weys qaataa min luxuumi اlhanami hilibka ariga hilib arigaan soo cunay ma weyse qaataa qaala in shi'ta haddaad doontuu dhahay nebiga in waxay tilmaamaysaa weysada ma jebiso haddaad doonto waad ka weysaysan kartaa haddaad doontona waad iska dayn kartaa qaala wuxuu idhi atawada'u min luxuumi اlibil hilibka gelan ma ka weyse qaataa qaala nacam haabuu dhahay nebiga sal اllau alيه wasalam akhraja muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiiska soo saaro wuxuu tilmaamayaa hilibka geela weysadu markaa waad ka weys qaadanaysaa saa darteed bay fuqahadu badankooda kutubaha axkaamtii waxyaabaha wisqaadkii markay ka hadlayaan way ku soo daraan waxyaabaha wisqaadka jebiyaan dooda dheer ee markaa taaganay jirtaa hilibgeel weyse ma jebiye iyo muxuu ariba u jebin waayey iyo haddaannu soo marnay diintu ra'yi ma aha hadduu diinku ra'yi ahaan lahaa waxyaabo badan baa soo amtaqaana la samayn lahaa laakiin waa wuxuu nebigu la yimaada sala allahu calayh wasalam qolaa dhinaca aado nin baa loo ceeb qarinaya hilib geelaa lasoo cunayo kadib baa lasoo tukan la yidhi nin baa meesha fadhiyo habaa ka timid iyo weysidaa ka jabtay waa la ceeb qarinaya baxasoo isqaata la yidhi dadkii o dhan wax ka jiraa ma saa darteed rasuulka sal alla alah wasalam xukunku waa xukun sharcigu waa sharci saa darteed baa qof allaala qofkii rasuulka sal alla alay slm waxuu u tilmaamaayo waa loo tilmaami jiray arrintan waa qalad arrintaa waa sax xadiiska caamkee tilmaamay wax allaala wixii dab taabtoo dhib male ayaan laga weysqaadanin waa laga bixinaya waayo cumuumka iyo waxaa qaaskaa loo tilmaamay qaas buu markaa oga yahay qolo kale intay damceen inay wax soo dhadhaweeyaan waxay dhaheen hilibka geele laga wiis qaadanaayo oo wasnadii hilibka weynka waay ka marka lasoo qabto saas loo qabsanaayo midii lagu goonsanayo iyo xaalad noocaasa ah. ama haddii uu iska yaryaryahayo suqaari waxaayaa dhib ma laha ama suqaar ha ahaado ama hilib kale ha ahaada rasuulku ninkan uma kala saarin anna rajula ninbaa sa'ala nebi nebiga su'aalay sala allahu calayh wasalam atawada'u ma ka weys qaadanaa min luxuumi alghanam ma ka weysaystaa qaala in shi'ta haddaad doonto qaala atawada'u min luxuumi alibili hilibka geelana ma ka weys qaadanayaa qaala nacam akhrajahu muslim wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man gasala maytan qofkii meyd dhaqaa falyaqtasil ha qubaysto waman xamalahu qofkii xambaarana falyatawada ha weyse qaato akhrajahu axmed waالnisaa'iyu wالtirmidiy waxasanahu wuu wanaajiyey wa qaala axmed wuxuu yidhi laa yasixu fii hada اlbaab shay laa yasixu kama saxiix noqon oo kama kuma sugnaanin fii haada اlbaabi baabkan ee kan ah shay un waxba oo xadiis oo sugan oo xaaladaa tilmaamayo markaa ula jeedaa wuxuu tilmaamayaa xadiidku qof allaala qofkii meyd dhaqana waa qubaysanayaa laakiin waajib ma aha qof allaala qofkii meyd qaadoo xambaarana waa weyse qaadanayaa qofkii inta dhaqa haddana aan qubaysanin dhibaato kuma sugna qof allaala qofkii inta xambaara saasoo kalena aduna markaa kuma sugna saa darteed ayaa inta badan laakiin ay wanaagsan tahay qofka marka meydka uu dhaqo qofkii arka kuma jiro qofkii taabta kuma jiro qofkii dhunkada kuma jiro wuxuu tilmaamayaa qofka intamayra iyo qofkii markaa xambaara kanna waa qubaysanayaa kana markaa waa weysqaadanaya wa can cabdulahi bni abi bakr cabdulahi bni abi bakr abi bakr radia allahu canhu ana fi lkitaabi warqadi alladii taasoo katabahu rasuulu اllahi rasuulkii allah uu u qoray licamr bni xasm allaa yamasa alqur'aana waxaa ka mid ah wixii uu ku qoray inuusan qur'aan ku taabanin ilaa aahiran qof daahira ma ahani rawaahu maalik baa xadiidka wariyay mursalan isagoo ah wawasalahu wuu xiriiriya anasaa'i wa ibnu xibbaan wahwa macluul macluul haddii lana xadiisku daciifayo markaa ula jeedaa macluul markuu markaa yidhi amaa wuxuu tilmaamayaa xadiisku in la heli kara shawaahid xoojiya rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamayaa ama ku qornaa warqaddii camar ibni xasmi inuusan qur'aan ku taabanin ilaa daahir ma ahane qof daahir ah qofka qur'aanka taabanaya inuu daahir markaa noqdo waa daatiisii asaga ahaantiisa laa yamasu ila almutahharuun tanziilu min rabbi alcaalamiin ilaahay caalamka xaggiisa laga soo dejiyey rabbigii caalamkan lahaa saa darteed qur-aanku ma taabto ama yuusan taaban qof aan daahir ahayn qole waxay yidhaahdeen qofka aan daahirka ahaynna waxaa loola jeedaa shaytaan inta nadiifkay taabanaysana waa malaa'igta ilaankii biaydii safara kiraamin barara sida ilaahay tilmaamay waxaa kaloo la tilmaamay qofka mushrika ee gaalka ah kaasaa asagaa ah mid daahir aan ahayn oo ilaahay yidhi innama almushrikuuna najas ayagaa nijaasaa amaa qofka mu'minka ah ma najaasooba xayan wa maytan labadaba suu doonna markaa ha noqda laakiin waxaa si kasta wanaagsan qofka muslimka ah qur-aanku markuu akhrinayo xataa inuu taaraad ugu dadaalo wax qubays waajibiya iyo waxyaabaha kale labadaba nin saxaabada ka mid ah laga tilmaami jira ama taabiciyiinta ka mid ah marka uu rabo inuu qur'aan ka akhriyo wax qubays waajibina korkiisa ay saarnayn laakiin uu weyse qabin wiilkiisa intuu dhiibtuu dhihi jiray io qabo masxafka saasuu markaa ku akhrin jiray marka aadaabta qur'aanka waa in la qubaystaa haddii la heli karo waa in la cadaydaa waayo afkiina carfiya riwaayad baa tilmaantay waayo waddada qur'aanku uu soo maro waddada qur'aanku uu soo maro waa afka sidaa darteed baa la rabaa qofka inuu qiblada qaabilo inuu isnadiifiyo inuu mtaqaanaa daahir ahaado waxaasoo dhan aadaab fara badan oo qur'aanka loogu talagalay waay wa can caaishata radia allahu canha qaala kaana rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa salى اllahu calayhi wasalam yadkuru اllah mid ilaahay xusa calaa kulli axyaanihi xaalaadkiisa oo dhan hadduu istaagsan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu junub yahay hadduu mataqaanaa weyse qabo hadduusan weyse qabin kulli ilaah wuu xusi jiray rawaahu muslim wacallaqahu lbukhaariyun bukhaarina mucallaqaan buu ku wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal allahu calayh wasalam inuu ilaahay xusi jiray xuska ilaahayna qofka inaan loo shardinaynin weysii waxyaabo markaa la mid ah qof kastaa ilaahay inuu xusi karo wa can anas ibni maalik ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam ixtajama wuu istoobay wasallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin akhrajahu daaruqudniy walayanahu wuu daciifiyey asagana marka wuxuu tilmaamayaa rasuulka istoobay waa tukaday mana weyse qaadan maxaa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhaahdaa jasadka dhiigga ka soo baxaa asagoo dhibaato ma laha ilaa dakarkii inuu ka yimaado ma ahane ama safarjiga gabadha xaaladaha noocaas weysqaadku wuu jebiyaa saxaabo badan baa la tilmaamay inay jaraaxadoodii dhaawacoodii ku tukan jireen qaara intaas lagu soo tuuray ayagoo salaad ku jira gamuun intay ku dhacday dhiiggu soconay salaadana aan ka bixin ee la yidhi maxaa dhacay oo aad nookicin weysay markii leebku wareega kugu dhacay aayad macaan badan oo aan jeclahay yaan ku qushuucsanaa buu yidhi maba xasuusanba inaan idin toosiyo in kale saasay marka ahaayeen saxaabada marka laakiin nebigu wuu istoobay wuuna tukaday mana wisqaadan wa can mucaawiya qaala qaala rasuulu اllah rasuulka alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam alcaynu ishu wikaau sahy waa dabada xarigeeda waay dabada waxaa ilaaliya waa indhaha faidaa naamat alcaynaan labada indhood hadday hurdaan istadlaqa likaa xarigii furmay khalaas wax yaala ma laha mar haddaad kala dhacdo maadaa ilaalin kara wixii soo baxay wax kale waa maya taasaa kalifaysa marka in la yidhahdo qofkii jiiftaa wisqaadku marka wuu ka jabay rawaahu axmed wاطabaraani wazaad wuxuu ku ziyaadiyey waman naama falyatawada qofkii hurdaa ee seexdaa wayse qaato وhذiهi زiياadة زiيaadadan oo فيi hada الxadيiث cinda abi daawuud buu ku sugnaa min xadiiث calي duuna qowlihi waxaa ka maqnaa istadلqa الwikaa xarigii baa furmay wa فيi kila الإsnaadayn labada sanad mid kastoo ka midana dacفun dacfi baa markaa ku jira xadiisku waa daciifo laakiin wuxuu tilmaamayaa sida aan soo marnay oo aan soo sharaxnay hadaaye indhuhu mar walba inay ilaaliyaan qaybta dambe oo qofku mar walba waxaa loo baahanya ama dhinac dhinaca u jiifto ama si kale ha u jiirtee inuu yaqiinsan inaysan waxba ka soo bixin xadiiskan soo tilmaanay qofkii saxaabadu intay fadhiyeen salaad ay sugeen oo ay ku hurdeen madaxoodii dhacay kadib bay tukadeen mana weyse qaadanin marka qofku indhahu inay yihiin wax wax ilaaliya wali abi daawuud aydan can ibni cabbaasin marfuucan innama alwuduu waysaqaadka waxaa laga rabaa calaa man naama qofkii u jifta muddajican dhinac dhinac qofkii saa u jifta waa intaad salkaaga dhulka ku makaninayso wax badan buu ammaan ku xihan yahay amaa mar allaala markaad iskala dhigto oo aad dhinac u seexato waxaad xakamayn karta markaa ma jiro wa fii isnaadii dacfun aydan sidoo kale asagana axaadiistu waa daciif wacan ibni cabaas ana rasuula اllahi sal اlla alيه wasalam ya'tii axadukum axadkiin waxaa u imaanaya ashayطaanu shayطaan fii salaatihi asoo salaadiisa ku jira fayanfuq wuxuu afuufayaa fii maqcadatihi salkiisa meeshaa maqcadyada ku fadhiisto dabadiisa birada ayuu afuufayaa fa wuxuu u malagelinayaa ilayhi xaggiisa annahu axdaa inuu xadaday weysadii inay ka jabtay maantoona qof mashquulaad arkaysaa shaydaan baa afuufay walam yuxdi mana xadain kama jebin faidaa wajada daalika hadduu arrintaa helo qof falaa yansarif yuusan ka gadoomin salaada yuusan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo ow yajida riixan ama or uu helo akhrajahu اlbazaar xadiiska soo saara wa xadiiska asalkiisa fi buu ku sugan yahay min xadiid cabdullahi bnu zayd asagoo cabdullahi bnu zayd asagoo markaa uu warinaayo oo wuxuu tilmaama shaydaanku waa cadow salaaduu kugu dhex imaana salkuu kaa afuufa intaa waxuu is adi amay wax kaa soo baxeen qofaa baxayo soo wisqaadana waa imaana haddana saddex daqiiqo kadib haddana waa afuufa uu baxa haddana waa soo isqaadana waa soo noqona afarta kadib waa afuufa daduu ku ciyaaraaba marka warkiisa lama galo waynuu imaan doontaa saad ula isticmaali lahayd amaad ula mucaamali lahayd fiiri walilxaakim xaakim waxaa wa asluhu xadiiska asalkiisa fi saxiixayn min xadiidi cabdullaahi bn zayd walimuslimna waa u sugnaa oo u wariyey can abi hurayra naxwuhu walimuslim waxaa u sugnaa can abi hurayra naxwu xadiiskaas oo kale walilxaakim can abi saciid marfuucan xadiis nebiga loo rafacay idaa jaa'a hadduu yimaado axadakum midkiin ashayطaanu shayطaan hadduu u yimaado oo faqaala uu yidhaahdo inaka axdadta iska tukanay miya waba weysaba salaad u taagan tahay waa xadadtaye faliqul ha dhaho kadabta beenaale been low dheh wa akhrajahu ibnu xibbaan bilafdin falyaqul fii nafsihi ha hadlin laakiin naftaada ka dheh dagaalaad ku jirtaa salaaduuba kuu kuu soo dhigtay wixii raasimaalka ahaa ee qiyaamo lagu badbaadi lahaa tuu inuu kaa qaso gadaal isaga riix naweyntu dadka dhaha iyo maantao dhan s waxaad arkaysaa saddex ragca ku dhaaftay kuna saan soo tilmaan wuxuu u socdaa markasta waysqa midna waxa waaye maantoo dhan waa soo celinaa midna waa la waswaasiyaa qof waxaad arkaysaa suu salaada ugu jiro ugu jiro kabiisa qaatoo baxay albaabkuu ka degayba in badan baa dadka la arkaa waa intuu rabay shaydaan bixina insha allahu tacaala idaa jaa axadakum shayaan axadkiin hadduu shayaan u yimaado oo faqaala uu yidhaahdo inaka axdadta waad xadatay weysadii baa kaa jabtay falyaqul kadabt kadabta beenlowdhe waakhrajah ibnu xibbaan bilafdin laakiin buu ku wariyey ah falyaqul fii nafsihi adigo ayaa lagu maqlaado dha beenlow inu salaada dhexdeeda ku jira taa iyaysa dheer insha allahu tacaala baabu qadaءi اxaaji wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam insha allahu tacaala haddii rabbi idmo